بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته derskii hore waxaan ku soo tilmaamnay addowla alkhawarzimiya iyo tataarka dagaaladii dhex maray waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yaroo ku dhex taalla baxru khaswiin waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xiga ee waaweyna siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen waxaynu hadda isku dayi doonnaa bal isla sannadkaasi lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada oo runtii ahaa sannadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo jankiskhan waxa uu ka yeelay dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris ama aan idhahdo gobolka la yidhahdo khuraasaan faris waa usoo noqon doonaa iyo gobolka khawarzim khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan intaasoo la ysku daro ayaa taariikhdii muslimiintii hore loo yaqaanay khurasaan waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh ay ka mid ahayd marwa ay ka mid ahayd nisabuur ay ka mid ahayd haraat waa magaalooyin inta badana maqashaan fulana naysaburi imaamu muslim oo kale ama fulan ilmarwazi waa reer marwa ama albalakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ah. ilaa laga soo gaadho ghazna dowla alghasnawiya dhulkay joogi jirtaya ah. ghazna waa kaabuul hoosteeda ilaa boqol iyo konton kilomitir bay ka hooseysaa khawarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari kasii sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee uzabakistan iyo turkmanistan la yidhaahdo jinkis khan wuxuu ku tala galay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexdaa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano farghana farghana waa gobolka ugu xiga jayna markaasi dowladda addowla alkhawarzamiya dhowr iyo toban dowladood oo iminka jira ayaa laysku odhan jiray dhankaa jaynay xuduud kala lahayd dhankanna ciraaq bay xuduud kala lahayd dhankan sare qawqaaz oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa sind bay joogtay webiga sind mara waa bakistan webiga dhex mara bakistan qaybteeda koonfureed ee karmaan la yidhahda iyo waxaasoo dhammina dowladda ma ka tirsan marka waa dowlad aad u ballaadhan si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dowladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farkhana farkhana waa uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka markaa iyadiyo otraarba ugu xigay dhanka jayne shan boqol oo kilomitir baa markaa bari looga kacayaa samarqanda oo meeshii markaa uu joogo duqii jinkhiskhaan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud imaami tirmidi turmud tarmad tirmid intaba way u akhriyaan imaami tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan saaxibu sunanka ah, waddankan hadda oo zabakistan la yidhahday ku taalla wuxuu kaloo diray iyaduu boqol kilomitir oo quray koonfur ka soo xigtaa samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo klaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxuun ku yaallay ah saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayey dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadaalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaati taarikh nin ka midaba wuxuu leeyahy waxay yidhaahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wa inahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhigii cabbo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagee la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay idhaahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkakasaasin ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa lasoo qabtay magaalada la yidhahdo balkh balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisiibuu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwa marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistan ku taalla eh, balakht aynu markaa sheegaynay uu cahdiga siiyey afar boqol iyo konton kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishard way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen axad alkutaab rakhib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jebinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taarikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynuu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistaan qolada joogta labada qolee hadda maraykanka soo caawiyey ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jenkiskhaan wiiluu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilise gareeyeen laba oo kun dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabaddaa muddo laysdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u safreen waa la isgumaaday akhiiran waa la jebiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeyshil axmarkii ay odhan jireen laysma hortaago laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii labada boqole kun ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayey baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey afar maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina jinkiskaan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiinna tan ammaan bishard ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aada soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina jinkiskhaan wuxuu faray in sida boqorada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wadagalayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dowlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaanu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dowladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaanu dooranno heshiiskaa wadagalno ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhowaynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib uu labtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qaybgelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwey dibbuu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhowayntii loo sameeyey oo meeshai yimaadeen ina jenkiskhan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi laba su-aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee tignishana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ii sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaaladaa laga soo baxo dadkao dhan ha loo yeedho dadkao dhan baa laysugu yeedhay markii ummadoo dhan la ysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina jenfis khan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaay oo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimadii mongoliya markaasi iyo tataarka looga caalam caalamulislaami iyagaa technolojiga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo waa dagaalkii labaad jermany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey wax allaaliyo wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayey waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray waxaa soo hadhay wixii maalqabeena wixii maalqaneebana buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxay adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee tamiina shay qiimale yaalla lacag yaalla dahab yaalla wax qurxle yaalla waxaasoo dhan magaaladaha laga soo guro buu yidhi ciidankii magaaladay galeen wixii wax qiimo yaallay oo dhan baa lasoo guray saddex maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaalla in la ururiyo saddex maalmood baa la gurayay baa la ydhahaa xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor horeo boqorradii muslimiinta ka midoo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahabiyo wuxuunbaa malaa ku jireen xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inugu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibnul fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina jinkis khaan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriya buu yidhi dabeetana meydkii baa la soo tiriyey tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi sabca mi'ata alf goob qudha la wada dhigay toddoba boqol oo kun oo qof oo hal magaalo degan yacnii waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay toddoba boqol oo kun oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahy marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahy warkeedu taarikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la yidhahdo nisabuur nisabuur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo waqooyi berigiisa bay ku taallay nisabuur markii uu yimi reer nisabuuriyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa shanta maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabi'iyey warkoodii la hayo dadka waxaad moodaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jiro oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaara ha soo saaro magaalada markii dadkii ku jiro o dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina jinkiskhaan baa loo tego waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacdayoo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraanuun la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraanun bay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen toddoba boqolo kun lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha laysugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamaai taarikh waxay idhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay shan iyo toban maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoola laga raadcaynayey nisaabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegey haraad magaalo la yidhaahduu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jinkis khan waxba yaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore ugol u golayana uu ka takhallusay magaaladan markii la leynaya nin boqora ah haystay oo la odhan jiray melik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisi ka mid u qaatay casriga waxay caan ku ahaayeen boqorradu u bixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan kara intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waaw in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyadda sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamaa'i taarikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat biاlardi itlaaqan weeyaan bay idhahdeen lama arag khuraasaan bay idhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taarikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawarzam alkhawarzami buu ahaa boqortooyada iyo dowladda oo dhami gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u weecday gobolka kani wuxuu u dhexeeya uzebakistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawarzam waa magaalo hani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jankiskhaan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawaarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggani inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan shan bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin shan bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisaa qabsaday labada kooxood ba waxaa la yidhahdaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa laysku madhay markuu arkay jenkiskhan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta ayada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaarabaa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey ee boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku daydo inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhaahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go-aamiyey magaalada waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biya uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waawayn ugu rabshad badataye sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawaarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyay daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mida ah. qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiyo badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo o dhammi waa sanad gudihii waa lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada khawarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawaarzam waddankii la odhan jiray dowla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii saree qawqaaziyiinta iyo eraan dhinaceedaa bari iyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdiis khawaarzimiyiinta la odhan jiray koonfurteedii koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhahdo inamadiisii roonroona ka mid a ah, ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidowla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxee laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo jankisa eh, uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibn khawarzam shah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa u madaxa magaalo la yidhahdo khasna khasna boqol iyo konton kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay eh, caasimaduu ka dhigtay jinkis khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada khasno usoo diray diray in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraak ah oo uu wato nin la yidhaahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa oo soddon kun oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaluddiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi lixdaneeye kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay lixdaneeyadaa kunna way timi idan jalaaludiin ciidankiisii uu urursaday soddon kun oo wato ninka la yidhahdo sayfadiin baqraaq lixdaneeye kun oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee melik khan la odhan jiray oo isna in guuta a wata ayaa isna soo galay waxa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atracta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiiji aan magaalada laysku haleelin wuxuu u baxay magaalo balqa la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aad u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan ciidanka eh, fardo aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahana buu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu jenkis khan watay eh, isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasaday muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mandaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istraatiijiya ahayd tirada oo marka kan aada u badan ninkan ciidanka watay sayfadiin bakraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan militariya wato oo ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan waddanka qaybtiisoo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqoradii hore way yaaceen lakiin ninkani waa nin madaxoo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaasoo laysku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan muddo markii la dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday maalintii koowaad waa la ysku madhay waa la ysku gabaldhacsaday maalin labaadii baa la waa la madhay waa la ysku gabaldhacsaday maalin saddexaaddii baa la ysgalay waa la madhay kadib baa ilaahay u jebiyey nimankii gaaleed saddex maalmood markii la ishayey kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd waa awal mara markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaadee la hayo la jebiyo dilkiibaa ku tiro batay baaqigoodii baa kala firdhaday meel kasta waa loo caymadiyey jankis khan oo magaaladii balqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay idinkama noola runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan oo ay dagaal wada galeen inaanay jabaynin waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadiibaa been noqotay ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khwarzim shaah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisiiyo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin kadib jankiskaan buu waraaq u diray uu yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay haddii war hadhay waa e, dagaal jankiskhaan ciidan dambuu soo ururiyey waa soo dagaal tegey mar labaad baa goobta kaabul hadda la yidhaahdaa la ysku haleelay caasimadan hadda afghanistan ee kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad laysku haleelay dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay muddo markii layshayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii khazna balq agteeda meesha yareeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan afghanistan caasimadeedii ka dhacee kabul mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniima hayru caadiya ah. waayo wixii dhul muslim lahaay o dhan de waa kuwii soo guray bukhaara samraqand naysaabuur marwa haraat balq wixii magaaloba jirtay talqaan waa kuwii soo gurtay ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aada u tiro badan leh markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh ciidankii jalaaladiin uu watay xoolihii baa la ysku qabtay sayfadiin baqraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay si fiicanna waa u dagaalanay xoolaha barhkaegaana la siiyo melik khaankii haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb gallay isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay murankiibaa adkaaday dagaal baaba dhacay dhexdoodii baaba layska dilay seyfandiin bakraq nimay walaaliyeen oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey muslimiintii waxbaa ku kala dhintay markay halkaa marayso ayuu sefadiin ciidankiisii soddonka kun ahee dagaalyahankii u watay ayuu kaxaystay goobtiina uu iskaga tegey waxa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka eh, hunguriga isku dilo tuu nebi moxamed laa calayhi salaatu wasalaam fa wallahi ma alfaqra akhshaa calaykum ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyey faqri idinka biqi maayo waxaanse idinka baqaa waa xoolo ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalmeen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihii laysku qabtay waxaan isleeyahy yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghasawaadkii muslimiinta ee spain ka soo kacay france gudaheeda liyon dacalkeeda laga jebiyey balaata shuhadaa sababtiisu maxay ahayd iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay gaaladii xagga dambey ka wareegto khariimadii baa la gurtay ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyagaa akhirkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaada shuhadaa faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen hanimadii baa laysku qabtay waxaa dhacay sayfadiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idinna walaalkii baa disheen unbuu soo taago wax kaleba waa mari waayeen uu iska tegey iyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintiioo badh noqotay may dhicin labadii guuloodee waaweynaayey muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istismaar inay ku sameeyaan jenkis khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagooliya ciidanu wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku soo socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay wuu guuraysna jankis jankiskhaanna waa ka soo guuray waa la ysdabagalay arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa jankis jankiskhaanna waa ka daba guuraa laba ciidanoo isdaba socda kaabul baa layskala yimi khasana laysla soo dhaafay jalaaludiin magaa jankiskhaanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkanna ciidankiisii waa soo waday waa soo waday sidii laysula soo socday afghanistan waa layskala dhammaaday bakistan baa laysla soo galay bakistan baa layskala soo dhammaaday sind baa laysla tegey nahru sind webigan bakistan mare ee sind mara ayuu yimi jalaaluddiin iyo ciidankiisii wata doonyabo wuu waayey dani kuteh rag inay is haleeshaan doonya la waayo meel u gudba aanay jirin jankiskhaanna wakhti iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa jankiskhaanna waa jalaaluddiin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu jankiskhaanna soo gaadhay waxay noqotay in laysgalo haatan dani waa dagaal ku tahe waa laysu jilib dhiga maantii koowaad baa laysgalay waa laysku madhay maalin labaadii baa laysgalay waa laysgumaaday maalin saddexaadii baa laysgalay waa laysxasuuqay lama kala tegin dagaalkii wuu adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay melik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin malik khaan halkaas buu ku baxay maalin afraaddii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo ballaysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen jalaaladiin ciidankiisii markaa wuu rartay webigu ka tallaabay doonyihiina xagga shishu u kaxeeyey jenkis khan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo laakiin ma ladii xadad maxaa dhacay marka kan awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadayeen muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warannay warkoodii haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen waxaa isku soo hadhay jankiskhan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin jenkis khan marka dib buu soo noqday markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay kow magaaladii koowaad ee lagu jebiyey inuu qabto ghasna ghasnuu yimi ghasna wuxuu la simay dhulka wixii dad joogay waa gumaaday wixii daar ku taallay waa dumiyey wax walba waa baabi'iyey ibnu raxmat ullaahi calayhi markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay wuxuu ka tegay buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam taqna bilams weedhaasuu isticmaalaya magaalada wuxuu ka baxay jankiskhaan iyadoo dunsan cidna ku noolayn meel la degayba aan u ekayn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisi iyo reerkiisi iyo guurayuu hela waa qabtay iyana waa bireeye boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabbihiiba dee waatii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii berigu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bireeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe jenkis khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamulislaami bay ka mid tahy waa dhul bay yidhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa jayne uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaq iyo xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato rasiya waa duuli jaina waa duuli indiya waa duuli ciraaq iyo iraan waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay dhahaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistaan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkanah laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar jankhis hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia china kuriya manimar waxaa barigaas oo dhan soo tiri nebal wixii xaggaa lagu sheegi jiro o dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna turkmanistan afghanistan iran inteeda bari inta ugu badan leh azerbaijan armeniya georgiya intaa hal san uu ku qabta taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsadaa laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaadee duniyeed iyo ku ka ku hal sannadood intuu qof ku dilay lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu alathir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaؤulaaءi tatar ma lam yusmac bimilihi min qadiimi الzamani waxadiiثih fahadihi طaaئfaة takhruج min xuduud الsiin wla tanqadي calayhim sanة xatى yasila bacduhm ilى bilaadi armeniya wayujaawiruuna alciraaq min naxyati hamadan wtallahi la ashuk ana man yajiءu bacdana إida bacda alcahdu wayara hadihi اlxaadiثa masطuurة fainahu sayunkiruha wayastabciduha ibnu lathir wuxuu leeyahay qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambena lagu arag buu leeyahy lama arag buu yidhi koox yaroo intay jayna ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa armeniya ku qabsata laswad iyo agagaarkeeda armeniya ka gaadha ilaa iyo ciraaq inta ka dhex la qabsada lama arag buu yidhi kama shakisni buu yidhi waxaanaan qorayo qofka akhriya aan wakhtigan joogina dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxani waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahy anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii lix boqol iyo siddeed iyo tobana hijiriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha adarbijan la yidhahduu qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeenoo muraaqa la yidhahduu soo galay taarikhyahanadu waxay yidhahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka telinaysay waa muslim gabadh u taliso magaaladaasi gabadhu ka telinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqyo manjaniiqu waa madaafiicdii waagaa jirtay waa baa lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta laysku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaarudu qarxisa wuxuu jiray mid farsamo kale qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaaficda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxaa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhahaa sideed lix boqol iyo siddeed iyo tobankii ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo caruurtiina waa la fara xumeeyey ibnulatiir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya nin tataari intuu ku soo baxo boqol muslimoo meel fadhiya inuu yidhahdo ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taarikhyahanadu sheegeen buu leeyay inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhahdo istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkaysu in imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dara dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqoo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo takhallusaya afghanistan iyo armeniya adarbijan iyo bakistan iyo dhulkaa soo dhaaf turkmanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jasiirada inuu weeraro jasiirada waxay u yaqaaniin inta badan labadan webi ee ciraaq mare dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqoradii ugu liitay muslimiinta soo maroo ka mid ahaa oo xukuma baqhdad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dowla alkhawarzimiya intii la tumay wuu faraxsanaa waayo dowla khawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiintu ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkan ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay siddeed boqoloo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah siddeed boqol ayuu soo helay siddeeddii boqol baa loo dhiibay mudfuridiin oo la yidhi balarbiil tataarka ka hortag oo siddeed boqol oo nin mudfuridiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbiila gagaalkeediiyo meelaheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegay iyo ciidamadiisii alkhilaaf alcabaasiya waa magac aad u weyn oo shan boqol iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu jooganaa maxay lix boqol iyo sideed iyo tobankii hijiriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen lix ah, boqol iyo labaiyo soddonkii hijiriyaday soo bilaabmeen yacnii boqol iyo dhowr iyo soddonkii hijiriyada ilaa lix boqol iyo dhowr iyo tobankii shan qarni dowlad soo jirtay weeyaan waa dowlad dunida dacladeeda gaadhay waa dowlad aqoonta dunida hogaamin jirtay waa dowla luulaa bay ka tay waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan sideed boqolay wadataa waxuu ku xisaabtamay jankiskhaan marka in siddeedda boqol iyo waxaan la sheegayaa khudca inay ti tactiki milatary inay tahay oo intan yar intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go'aansaday inuu xarbu istinsaaf galo ee aanu muwaajaho gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dowla alkhawaarzamiya bay ahayd alaan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dowladdii muslim oo dhammi hoos tegayay arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sidaa awgeed tatarkii waxay go'aansadeen xarbu istinsaaf ku dhufo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la gala iyo baqagelin iyo baabka in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaad iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuura soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka ka badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordaweyl magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateenoo waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaabay ku sheegaan taarikh yahanadu alaan waa wakhti jawigu uu fiican yahay dee ballankana awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbedeshay intii waxaa qabsaday shamsudiin atakraa'i nin la odhan jiray oy taarikhyahanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaargaroobey ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aad u badan iyo dowladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku talagalay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeedaha dhiman meesha nimankani dee cid dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku talagalay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku wanaagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaargaroobay tataarkii way se soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaadka iclaansan yahay kadib waxay dhahen raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqan la yidhaahdo waa eraan magaalo ku taalla iyana ramadaan lix boqol iyo siddeed iyo tobankii bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnu lahiir wuxuu leeyahy kaanuu yashuquuna butuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna wa kaanuu yartakibuuna alfaaxisha maca annisaa uma yaqtuluunahum wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriis soo jahaatamaysa markay arkeenee soo dhaafeen tan yar baa la yskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uur kale uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku fara kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku talagaleen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkii sanadkaa ku xigay lix boqol iyo sagaal iyo tobankii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dowla alkhawarzimiya dhammaantood kazakhastan kharakhastan tajikistan uzabakistan turkmanistan bakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan eraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay daif alismaaciiliya degantay adarabijaan armeniya gorgiya iyo raashiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan lix boqol iyo labaatan markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen rakiba sarjani fii kitaabi afar xaadituu sheegayaa uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaaditada koowaad wuxuu leeyahay tataarku raashiyay galeen dagaaladii raashiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifa bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin raasheena ah. markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aada u fool foolxunnaa ku dhacay waa baxru khaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhistaan iyo adarabijaan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray ruushiya qayb ka mida baa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dham inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale usoo soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqoradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurj kurjigu waa gorgiya doctor raakib wuxuu leeyahy waxaan ku macnayn karaa waxaa kani alxawal asiyaasi buu yidhi xawalka waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku uu ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo horjeestaan jeestaan yacni xagga siyaasadda buu leeyahy waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dowladdii tataarkana qayb ka midaa ah la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kaleoo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore jorjii horey u galeen oo mushkiladu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiis uu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dowladda weyn ay is hayaan ayuu intuu tataarka ka jeestuu meel kale isku taagay dagaalo badan oo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba ah arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigood iyo waxood o dhan usoo jiraan waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ah, ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeye ka ugu horeeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana isdaynaa waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaada uu tilmaamaya wuxuu leeyahy dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaada uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaludiinkii maaha waa nin khiyaafudiin la yidhaahdo oo jalaaluddiinka indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dowlad cusub oo samaysantay oo laakiin inaanu dhalay odaygii moxamed alkhawarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dowlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakerayay annaasir lidiin illahigii baqhdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawaarzimiyiinta col bay ahaayeen wuxuu yidhi wallahi waa kuwaa mar labaad soo noqday khawaarzimiintii halkuu ka fekeri lahaa tataarku siddeedda boqolan inuu helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fekerayaa kooxdani hadday xoogaysato oo dawladda yaroo cusube samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istraatiijiya marnaba kuma fakerin wuxuu bilaabay markaa dowladdaa yaraa cusub ee muslimka ee samaysanaysa sidii u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la ydhaha iqan taisi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dowladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yarahayaabu xidhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dowladda qabsato taageerana waa ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi yahayey laakiin dee yara cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imika ilan khilaafadiibaa usul dhabaalaysay wuxuu isku dayay marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooye iyo qaatacu tariiqnimo iyo waxbuu bilaabay iyo muslimka boobka ila dowladdu raba inuu khalkhalgeliye waa nimankii tataarku ku habsaday ee iminka raashi iyo waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeenee tataarka laysku wada dari lahaa ilaa iyo mongoliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu isriixriixaan oo maxay dowladnimada kiina wuu ogaaday khiyaadudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jebiyey iqaan taa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna azarabijaan bay u baxsadeen yacnii waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliya waxan inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyahy kan kugu xiga nafta ka hor ama isagu ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulathirba uu odhanayo xaadithatun ghariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnulathir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo khariiba oo aan iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj gorgiya boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa dabacday inay guursato dabeetana gorgi iyo agaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa'ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dowla salaajiqa ah, anadoliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan eh, byzantiyiintu haysatay anadol dowla salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqada waa dowlo islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqiisadiin tagral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay armiiniya boqoraddeedii inay guurdoontay dabeetana uu farriin buu u diray uu leeyay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoraddani christianitigeeda mutacasib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inan sooma inan eh, muslima inaan guursanno baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aada aqbalaysa inaad guursato wuu kuu kristaamoobaya haddaba boqor muslimah inanku ha kiristaamobo buu leeyahy laakiin gorge iyo boqoraddeeda ha guursado boqorad ha noqdo waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan waxaa la diray ina boqor oo raba inuu diinta kristanka a qaato si uu boqoradda u guursado gorge yuu yimi diinta kiristankuu galay boqoraddii baa loo guuriyey halkaasuu ku guursaday qiyaas caalam alislaami raggii ka telinayay markaa siday u fakerayaan boqorad yaroo haysata georgiya iyo mamlakadaa yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa boqoraddani waddan bay haysataa inan yaroo muslimoo kiristaamoobay dee tiisiiba ka baxaynaan waxba ku tirinayn waa iska garanaysaa isagoo joogay umay dheg taagin waa iska tubataa naa waxaan jooji buu yidho sheekabere laydala bax bay ku tidhi mid addoonkiisi iyo addoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mida ah ayaaba ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan hadaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxa kugu dhaca waaba iska yara cadhaysiiyey waxay tidhi ha la qabto ha la masaafuriyo meel gaarah lagu xidho waa la kaxeeyey meel gaarah lagu xidhay nin kalena way iska guursatay isna halkaasu ku xidhnaa waa boqorkii inankiisii reer anaadoole loo diray inuu gabadha kiristankaga guursado yacni xaadiadani maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'iday rumaysayiin inta ay tamar leeg tahay dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalamulislaami marka kan wax ka dhiciyaan waa iska soo koobaya wakhtigu waa dhammaad baan filaya inkastoo aanan muuse waraaqdiisii weli haynin ehm, lix boqol iyo koob iyo labaatan markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaatuddiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warannay ee dowladda yare cusub aasaasay mandaqada farisa la yidhaahdo inteeda badan buu qabsaday waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo dabeetana dhexdoodii bay iska dileen dad badan baa ku kala dhintay akhiiran waxay noqotay khiyaafudiin inuu meeshii u soo xoog badan karo sacdudiinna la yaro riixi karo warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina saddex kun oo askaray faris u soo direen madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen saawa bay soo baabi'iyeen qumtan aaraantu ah, ay degan yihiin bay baabi'iyeen kaashaan eh, magaalo la yidhaahdoay baabi'iyeen hamadaan bay soo baabi'iyeen farsamadoodii bay dib soo celiyeen waa saddex kunoo nin jankiskhan bay u tageen iyagoo nabad qaba waayo labadii ciidana yarraa ee meesh jooga iyagaa isdilaya kiyaatudiin iyo sacdudiin iyagaa isdilaya daa'ifo yaroo saddex kunina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda lix boqol iyo labayo labaatan taarikhdu markay maraysay ayaa dib waxa u soo hambaabiray jalaaludiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan iskumanay fiicnayn jalaaludiinkan laakiin inuu xaggaa iska waajahabuu tataarka ka doorbiday kadib buu dib uga soo tallaabay webiga send aan halkaa ku joojino maraddu axmed soo fadhiistay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waktigoona cirina awoodeed waa ka xunnahay raallina aado mowduucii muxaadarada saddexaad iyo mowduucan tataarka maanta intaan noo joogta insha allah walaalaha waxaan ogeysinaya ونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وفدا